alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاgfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabu wujuubi taacati wulaati lumuuri fii hayri macsiyatin wa taxriimi taacatihim ayaynu ku jiray waa baabka siddeetanaad ee ka mida kitaabka riyaadu asaalixiin lilimaami annawowi raximah llah su-aal baa waxay tilmaamaysaa xadiidkan ini soo maray fadribuu cunuqa alaakhar xadka noociisi muxuu yahay xadiidkan ma tilmaamayo xad sheegi maayo wuxuu sheegayaa in dee xukunkii ku dagaalamaya ee dee inuu markaa xoog arrinkii ku kala tuuro raba in layska dhiciyo wa in addaa ilaa qatli haba keensato in markaa uu la dile marka sida horarka laysaga daafacayo waa noocaasoo kale ayuu markaa shabah ku leeyahay yacni cid kastoo layidhi dila macnaheedu ma aha dee inay markaa noocan noqonayso ashyaada qaarkood baa muqaatalo ku imanaysa ninkii waa dagaalamaya waxbuu isagu waa dilaya marka tan noocaasa ayaa waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye arrinka noocaasa laga daafacayo qof aan dagaalamayn oo dee af ka hadlaya ma aha marka waxaweye in la tilmaamayo yacni markaa dila de ahlucilmigu waxay yidhahdaan khawaarijtu haddii ay yimaadaan khawaarij ictiqaadkii way qabaan laakiin seef may siibin lama laynayo markii khawaarijtu ay baxeen oo taacadii cali bna abi taalib ay ka baxeen iyagoo weliba gaalaysiinaya meel gaaray degeen wuxuu uhi ilaa wax samaysaan yacni fayna idiin diidi mayno masaajiddana idiin diidi mayno ilaa idinku a wax soo darsiisaan dagaalkuma bilaabin waxaa dhacday nin eh, muslim ah uma wata addoonuu markaa ka ilma dhashanaayey oo uur leh ayuu watay way qabteen markay qabteen ayuu ka naxay waa niman taacadii ka baxsan oo dee hubaysan weeye fitna inay taagan yihiin baa ka muuqataa waxay yidhahdeen ha baqin hadal macnihiisu yahay inay ammaan siiyeen bay kula hadleen kadib waxay ku yidhaahdeen xadiisaad aabbaha ka maqashay aabbahaana nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam noo sheeg cabdullahi ibnu khabaab bayse ku odhanayaan markaasu wuxuu is yidhi xadiis wacdinaayo oo mawduucooda ka reebaayo fitankan iyo waxaan ka reebaayaa u sheeg dabeedna wuxuu yidhi waxaan ka maqlay aabbahay aabbahayna nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi satakunu fitan fitan baa jiri doona alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'imi fiiha walqaa'imu fiiha khayrun min almaashi fiiha fitnadaa ka dhex fadhiya waa ka khayr badan yahay ka dhex taagan ka dhex taaganna waa ka khayr badan yahay ka dhex soconaya fain istatacta fakun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil haddaad kari karto addoonka ilaahay la dila noqo ka wax dilaha noqon waa ka cadhoodeen iyagaana ka dalbaday ammaanna waa siiyeen markii hore kadib ammaankii waa ka baxeenoo waa dileen horta waa kaxaysteen oo waa taxaabteen markay sii kaxaynayeen ayaa iyagoo wata oo saa ku qafaashay oo arko inay markaa doonayaan inay dilaan ayaa waxay soo mareen ey nin ahlu dimmi leeyahay yacnii gaaladii muslimiinta ku hoos noolayd mid ka midi ey uu leeyahay soo mareen markaasaa mid baa dilay markaasaa mid kale ku yidhi war nin ahlu dimma abaa leh eygan aad dishay muslimiintii dhiiggoodii way bannaysanayaan laakiin gaaladii muslimiinta ku hoos noolayd dimmadoodii iyo cahdigoodii way u ilaalinayaan taasina waxay ka mid tahay waxyaalahay kaga duwanaayeen khawaarijtii hore khawaarijta waayada dambe wuu tegay oo ninkii ahludimmi u tegoo uu ka cafis dalbay uu cafiyey haddana waxay soo mareen xabad timira mid baa qaatay oo yacni xabaddii ayuu doonay inuu cuno kii kalea ku yidhi or waxa laga yaaba in ahludimi maleeyey markaasuu iska tuuray cabdullaahi wuxuu ku yidhi war eyga dimigu leeyahay iyo xabadda timirta anaa ka xurmo badan haddaad taa iska dhowraysaan anaa ka xurmo weyn haddii qof muslimanahay ah, dhagumay jalaqsiin isagiina waa dileen umma waladkiisii uwatayna ee uurka lahaydna waa dooxeen halkiiba iyadana ku dileen si xun bay u dileen cali bn abi taalib wuxuu ku yidhi ciddii dishay soo saar wuxuu yidhi ciddii dishay soo saara waxay yidhaahdeen kullunaa qatala yani ku wada soconno waa dilinay cid gaarana soo saarayna ma jirto sababtaasuu kula dagaalamay markii horena wuxuu yidhi markaa wax yacni dhiba inayna u geysanayn buu sheegay inta aynay wax soo darisiin wax soo darrisiintiina iyagaa bilaabay marka waxa weye khulaasadu waxay tahay cid yacni ku dagaalamaysa oo jagadii doonaysa inay markaa kala tuurto ama xoog ku qabsato meeshiina waxa weeye xaakim sharci joogo ta noocaasa waxaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeyaan dilaka kale bimacnaa haddii ay keensato si kale in looga daafici kari waayo dilkaa mooyaane de waa in la dilaa waa mid ku dagaalamaya macnaha laga tilmaamayaa saas weeye xadiidka lix boqol iyo afariyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo koob iyo siddeetan wa abi hunaydata waa'il ibni xujrin radia allaahu canhu qaala sa'ala salamatu bnu yaziid aljucfiyu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama faqaal waa'il ibnu xujrin saxaabiga la yidhahda wuxuu yidhi wuxuu weydiiyey salamatu bnu yaziid saxaabiga la yidhaahda ayaa wuxuu su'aalay rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ayuu su'aal su'aalay oo faqaala waxa uu yidhi salamaa odhanaya yaa nabiy allaahi nebigii ilaahayow calayhi asalaatu wassalaam ara'ayta in qaamat calayna umaraa'u yas'aluuna xaqahum wayamnacuuna xaqana fama ta'muruna wuxuu udhi nabiga ilaahayow ara'ayta waxaad ka warantaa in qaamat calaynaa hadday korkayaga qumaan yacni korkayaga hadday ku kacaan oo bimacnaa ahaadaan umaraa'u madaxi umaradaasoo yas'aluuna na weydiisanaya xaqahum xaqoodii nuunkii kale waa la xadfoo yacni takfiifban baa la ysaga xadfo oo luqa ahaan waa bannaantay yas'aluunana iyo yas'aluuna naadii damiirka ahaa markay la kulantay nuunkii nuunu rafcaha in la xadfaa waa luqo laakiin shaa'ic waa sido kale yas'aluuna jumladu sifa weeyo umaradaasoo yas'aluuna na weydiisanaya xaqahum xaqoodii maqalka iyo adeecitaanka ahaa bay naga dalbayaanoo na weydiisanayaan wayamnacuuna waa noo diidayaan waa sidii oo kale wayamnacuunana marka la yidhaahdo ayaa nuunkii kale markaa jooga wayamnacuuna way noo diidayaanna xaqana xaqayagiina waa noo diidayaanoo xuquuqdaanu ku lahayn nama wada siinayaan xaqoodina waa naga dalbayaan waxay leeyihiin maqal iyo ateecitaan baan idinku leenahay na ateeco na maqla sharcigaa sidaa yidhi xuquuqdaanu lahaynna nama wada siinayaan ma nama siinayaan famaa ta'muruna maxaadna amraysaa waan iyaga xaggooda ka yeellaa fa acrada canhu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka jeestay xaggiis uma sa'alahu haddana mar labaad buu weydiiyey faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markii labaad buu nebigu uga jawaabo waxau idhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam ismacuu wa atiicuu ismacuu maqla madaxdaas wa atiicuu ateeca yani waxaa loo jeedaa wixii aan dembi ahayn ku maqlo ku ateeco ka yeela dembi cidnaba laguma ateeco fa innamaa calayhim maa xummiluu iyagoo waxaa korkooda saaran oo dummadooda saaran maa xummiluu wixii lagu kallifay inay xambaaraan oo qaadaan ayaa iyaga saaran oo lagala xisaabtamaya wa calaykum idinkana waxaa idin saaran maa xummiltum wixii laydinku kallifay inaad qaadaan oo xambaartaan ayaa idinkana idin saaran oo laydinkala xisaabtamaya qolo kastaba yacnii xaqay ku gabood fashay qolada kale la weydiin maayo ee qolo walba xaqii laga rabay baa lagala xisaabtamayaa ma oofiyeen oo ma la yimaadeen mise lama iman marka iyagu hadday toodii ka soo bixi waayaan bimacnaa asalkii islaamnimona u baaqi tahay oo milladiyo diinka aynay ka bixin adilada kalea ka saaraysa hadday diinka ka baxaane maqla oo ateeco wixii aan macsi iyo dembi ahayn ku maqlo ku ateeca rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam mas'alo marka aan dhicin laakiin dhici karta ayaa la weydiiyey hadday dhacdo maxaanu ka yeellaa wakhtiga su-aashan saxaabigu weydiinayaa umaro noocani ma jirin laakiin wuxuu is yidhi caqligiisa waa dhici kartaa inay idinla kulanto ay timaado bal hadda waxa laga yeelaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiye dabeedna hadday dhacdo buu yidhi madaxii hadday timaaddo xaqoodii naga dalbayo na odhanaya na maqloo na adeeca annagana xaqayagii aanna siinaynin maxaanu ka yeellaa tilka bitilka ma tahayoo labada xaq haddii markaa xaqoodii ay oofin waayeen annaguna xaqooda ma tuurnaa mise waa si kale nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam in marka ay maqlaan oo adeecaan ma halkaa la maqlayo la ateecayaana laba qayd baynu sheegno waa inaynay milladda ka bixin oo gaaloobin hadday gaaloobaan samc samciyo taaca leh qaydka labaadna waxay tahay waa inay macsi amrin oo khusuuska waxa lagu ateecayaa dembi aanu ahayn ee shaygu hadduu dembi yahay ama wax dembiya ay amraan cid xaqdarra in lagu laayo hadday amraan lagu ateeci maayo qofkii ku ateecayna isagaa dembiga qaba yagana markaa dembigoodii waa saaran yahay labada qole qolena badbaadi mayso oo ruuxu ma odhanaayo anigu waxa weeye dee waa lay amray mar haddii lay amray dee ciddii amarka lahayd ayaa dembiga qabta ee waxay noqonaysaa shaygu hadduu dembi yahay waa la wadaagayaa yacni adaaba mubaashirkii ah oo ficilka sameeyey isna mutasabib baabuu noqonayaa marka kama badbaadinayso waa lay amray qofka dembigii kama badbaadinayso shaygii dembiga ahaa sagiiro ha noqde ama kabiire ha noqdee waynan inaan cidnaba lagu ateecin laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ismacuu wa atiicuu yagana wixii lagu kallifay bimacnaa lagu waajibiyey xaqa ayaa saaran oo lagala xisaabtamayaa idinkana wixii laydinku kallifay oo xaqa baa idin saaran oo laydinkala xisaabtamaya macnaha xadiisku saasuu u dhacaya bimacnaa inay xaqoodii ka soo bixi waayaan oo ay marka waxaweeye dulmi iyo jawr iyo macaasi iyo dembiye ay la yimaadaan dadkiina u cadaalad samayn waayaan wakhtiyada qaarkood waxay lahaayeen siin waayaan xaqoodii samciga iyo taacada ridi mayso oo way leeyihiin yacni waxa weeye xaqoodii ma ridayso xadiiska lix boqol iyo shan iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo labiyo siddeetan wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allaahu canh qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam inaha satakunu bacdii afara rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam innahaa qisadu waxay tahay iyo xikaayadu satakuunu bacdii aniga dabaday waxa ahaan doontoo jiri doontaa asaratun yacni bursi xaqii cid laga bursado oo maalkii iyo waxyaalaha ku saabsan in cidi marka ay bursato oo madaxda qaarkood ay bursadaan oo dadka qaarkood waxay xaqa u lahaayeen aynay siin oo iyagu marka waxa weeye ay markaa qaataan yacni markaa siyaado ay qaataan oo bursadaan oo la cadaalad samayn waayo hadda halkii oo kale la ysku jeebo ama cidda marka madaxda ahi ee iyadu ay kiilato isaga iyo qaraabadiisu ay kiishaan oo kale ay badsadaan dadka qaarkoodna xaq ay u lahaayeen ay siin waayaan wa umuurun waxaa kaloo jiri doona umuuro tunkiruunaha aqoonsataan yadaan dhicin nebigu calayhi salaatu wasalaam buu ka sii warramayaa inay jiri doonto siinkaasoo xarfu tanfiisana waa ku cabbiray mustaqbalkay dhici doontaa buu yidhi marka waxay ka mid tahay mucjizaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam oo shay aan weli dhicin ayuu nebigu ka warramay inuu dhici doono siduu u sheegay bayna u dhacday waa min dalaa'ili nubuwati waxyaalaha nebinimadiisa caddaynayay ka mid tahay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi wasalam kayfa ta'muru man adraka minna daalik sidee baad amraysaa man adraka ku kastoo soo gaadho soo haleela minna xaalu annaga naga mid yahay daalika arrinkaa ciddii soo gaadhoo soo haleesha maxaadna amraysaa sidee inuu yeelo qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam tu'adduuna alxaqa aladii calaykum waxaa gudanaysaan alxaqa aladii xaqii kii gudanaysaan calaykum korkiinna ku sugnaaday istaqara calaykum xaqaa korkiinna ku waajibe ku sugnaadaa gudanaysaan wa tas'aluuna allaha aladii lakum wa tas'aluuna allaha allah baa weydiisanaysaan alladii alxaqa aladii xaqii kii lakum idinka idiin sugnaaday istaqara lakum allah baa weydiisanaysaan oo ka baryaysaan muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu waafaqsan yahay xadiiskii hore wuxuu kaga duwan yahay xadiiskaa hore arrin uu saxaabigu fardinayo ayay ahayd oo uu sheegaayo oo uu leeyahay hadday dhacdo maxaanu samaynaa xadiiskan laakiin wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam inay madax sifadoodu sidaa tahay ay jiri doonaan oo yacni markaa ficiladooda qaarkood iyo waxyaalaha marka ay amrayaan la qoonsanayo oo umuurun tunkiruunaha waxaa loo jeedaa yacni macaasi iyo dembiye inay tahay mukhaalafa lisharci yacni waxaa la qoonsanayaa waxa weeyaan waa waxyaalaha shareecada khilaafsan ay ku kacayaan marka xoolihiina waa bursanayaanoo dadkii xuquuqdoodii ma wada siinayaan umuuro la qoonsanayo ama jawra ama dulmiya ama wax la mid a ama macaasiya dembiye a ashyaadaasina waa jiri doonaan nebigu waa sii sheegay inay jiri doonaan yacni dhibta iman doonta markuu sheegay ayaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dhibaatadaa waxa markaa laga baxaya xalku yahay taasi waxa weeye waa dhibtii iyo daagii weeye iyo cudurkii weeyaan maxaad dawadu ay tahay maxaadna amraysaa sidee inaannu yeelno nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaqa idinku waajibo samcigiiyo taacada ah waxaan dembi ahayn inaad ku ateecdaan ah ayaa idinku gudanaysaan oo la imanaysaan oo madaxdiinni inay yihiin baa ula mucaamilaysaan oo samcigiiyo taacada ula imanaysaan xaqiinna idinka maqanna ilaahay baa weydiisanaysaan in ilaahay xaqiinna idin gudo oo idin siiyo taa macnaheedu maaha waa habaaraysaan muraadku ma aha ee idinkunbaa ilaahay ka baryaaya in ilaahay xaqiinna idin gudo oo xaqiinna idin siiyo ha ahaato iyaga quluubtooda inuu idiin sakhiro oo khayr ka waafajiyo sidaa ha ku timaaddo e ha ku timaaddo waxa weeye xaakim kaloo ka dambeeya oo xaqa gudo oo yacni wanaagsan inuu ilaahay keeno adigu mid ay iska tilmaansan yacni ha ku habaarin oo ha odhan ilaahu kan naga kaxee ilaahu kan naga kaxee yacni dadka qaarkood marba ka jooguun bay nacaan oo karaahiyaystaan markaasaa waxa weeye xataa ilaahay ma weydiistaan umaro wanaagsan ma weydiistaan oo kama baryaane waxay yidhahdaan kan cid waliba waa marba ka joogo weeye kan cid waliba waa dhaamaysaa markaasaa waxaa laga yaabaa yacni in laguba imtixaano mid ka daran looba keenaa suuragal ah madaxdana in loo duceeyo horeyn usoo sheegnayoo waxaa loogu ducaynayaa salaaxa iyo hagaagga iyo in ilaahay khayrka waafajiyo iyo inuu cadaaladda waafajiyo iyo inuu islaaxiyo yacni markaa yacni tawfiiqda yacni sharciga waafajiyo taas yadaabaa loogu ducaynayaa yacni waxa weeye in shaytaanka lagu sii caawiyo la habaaro ma aha in la habaaro eh, ma aha waa in markaa loo duceeyaa a'immadii markaa ahlu sunnuhu waatay yidhaahdeen calaamadda ahlu sunnuhu waa in umarada loo duceeyo salaaxa iyo wanaagga loogu duceeyo iyo khayrka loogu duceeyo calaamadda ahlulbidacuna waa in marka umarada la habaaro umarada in la habaaro min calaamati ahlilbidac bay ka mid tahay sida culammadii marka waxa weeye salafka qaarkood ay sheegeen horena waa usoo soo naqlina muttafaqun calayh marka labada xadiis way iswaafaqsan yihin tu'adduuna alxaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum xadiidka lix boqol iyo lix iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo saddex iyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man ataacanii faqad ataaca allah rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man ataacanii ku kastoo i ateeca faqad ataaca allah xaqiiqe allah waa ateecay allah waa ateecay waman casaanii ku kasto i caasiyaa nebigaa odhanaya calayhi salaatu wassalaam faqad casa allah allah waa caasiyey waman yutic alamiira ku kasto amiirka ateecaa ninka madaxda ah nin kastoo amiirka ateecaa ninka madaxda ateecaa faqad ataacanii xaqiiqe aniga waa i ateecay waman yacsi lamiira ku kastoo amiirka caasiyaana oo maqli waayo o ateeci waaya faqad casaanii anigana waa i muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan wuxuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam daacada isaga la ateeca rasuulka calayhi salaatu wasalaam daacada la ateeca inay tahay taaca ilaahay la ateecay man yutic arasuula faqad ataaca allah yacni ku kastoo rasuulka ateecaa allah waa ateecay ku kastoo rasuulka caasiyaana mafhuum mukhaalafaha aayadda waxaa laga qaadanayaa ku kastoo rasuulka caasiyaana allahna waa caasiyey mafhuum mukhaalafaha mafhuumu shardiga aayadda laga qaadanayaa mantuuq iyadoo ah uu nebigu ku dhawaaqay waman casaanii faqad casa allah wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ku kasta oo amiirka ama ninka madaxda ee muslimka ateecaa loo jeedaayey nin kastoo amiirka ateeca alamiir waxaa laga tilmaamayaa wa amiir muslima loo jeedaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi sida riwaayo muslim saxiixa ku soo wariyey waman yutic amiirii amiirkayga ka ateeca riwaayadan kalena waxay sheegaysaa waman yutic alamiira marka amiirku mid gaala looma jeedo waa amiir muslima laga tilmaamaya riwaayada amiiriyi ku soo aroortayna shardi ma aha ilaaba ilaa in lagu xambaaro miduu isagu cayimay ee ku kasta oo waxa weeye markaa muslim oo amiir ah dee waxa weeye marka wuxuu noqonayaa mid soo gudagalu noqonaya marka ku kastoo amiirka ateecaa waa amiirkii muslimka ahaaye oo ku ateeca waxaan dembi ahayn ku ateecaa faqad ataacanii waa i ateecay yacnii taacada amiirka la ateeco oo waxaan macsi ahayn lagu ateecaa inay taaco rasuulka la ateecay tahay ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ta ka dambaysaa ka daran ku kastoo amiirka caasiya oo waxaan dembi ahayn ku caasiya walow waxaasi mubaaxba ha noqdaane faqad casaanii nebigu waa i caasiyey buu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo cisyaanka amiirka la caasiyo waxay ka dhigan tahay cisyaan rasuulkii la caasiyey saas aawadeed taacada umarada la ateecayo oo waxaan dembi ahayn lagu ateecayaa waa qurbo ilaahay loogu dhowaanayo iyo diin qofka uu ka diin yeelanayo yacnii sawaab iyo ajar baana laga helayaa taacada la ateecayo cisyaankoodana dembi ayaa laga qaadayaa waa lagu dembaabaya atiicitaanka la atiicayo niyo imtisaal ah oo amar qaadashaa ah loo atiicayo iyo camalfal sharciga lagu camalfalayo liajli illaah waxay noqonaysaa mid sawaab iyo ajar laga helaayo farqina marka laha waxaas inay ruuxa ku qadhaadh yihiin iyo inay u macaan yihiin horaynu usoo soo marray calayka alsamcu waaltaacatu fii cusrika wa yusrika wa manshatika wa makrahik wa asaratin calayk xadiiska lix boqol iyo labiyo toddobaatan oo isla dersiga a ah innaga ku soo marray yacani wuxuu ama ha kugu qadhaadhaadaan ama ha kuu macaanaadaane inaad markaa ku adeecdaa waa wax ku saaran lama odhanoo keliya calayka asamcu waaltaacatu fii yusrika wa manshatik ee fii cusrika wa makrahik baa ku jirta iyaduna fii cusrika wa yusrika wa manshatika wa makrahik ya marka waxa weeye wixii qadhaadhaa iyo wixii macaanaa mid walba mar haddaanu dembi ahayn waa in lagu adeecaa weliba ta qofka ku qadhaadh inuu ku adeecaa e aan dembiga ahayn oo uu markaysagaa ugu adeeco liajli illaah sawaabka weyn ka sii helayaa taas weeye shay hawadiisa waafaqsan markuu amiirku amro inuu la yimaado iyo yacni shay hawadiisiiyo siduu jecel yahay khilaafsan markuu amiirku amro inuu la yimaado oo ku qadhaadh dee waa kala duwan tahay yaa niyada ay ku soo baxdo ku timi hadduu sharci raac uga jeedo waxa weeye tan waa culus tahay saas aawadeed waxaa muuqata inay markaa ka sawaab badnaanayso dhibta kaga timaadana dee musiiba min almasaa'ib inay tahay buu ku tirinayaa musiiba min almasaa'ib inay tahay ayuu ku tirinayaa xadiiska soo socda na waa laga arkayaa sabirka waa inoo sheegaya marka in lagu sabro ayaa markaa imanaysa xadiidka lix boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo afar iyo siddeetan wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man kariha min amiirihi shay-an falyasbir man kariha ku kastoo naca min amiirihi xagga amiirkiisa ka naca shay-an oo ka karaahiyeysta shay-an wax karaahiyeysta amiirkiisa ka soo fulay waxa bannaan min amiirihi inaad waxaweeye ay sifo ka ahayd shay anoo laga soo hormariyey oo deedna laga xaalaynayo min amiirihi xaal shayga soo socdaa kaa'ina min amiirihi xagga amiirkiisa uu ka ahaaday shay an shay kii naca falyasbir ha sabro ha sabro fa innahu man kharaja min asultaani shibran maata miitatan jaahiliya fa innahu shaniye damiirkaasi waa damiiru shani damiiru shani wuxuu u noqonayaa shaniga iyo arrinku u noqonaya waxaana lagaga khabraa jumlu damaa'irta kale waxyaalo badan buu kaga duwan yahay ilaa shan umuurood fa innahu ay fa inna sha'na arrinku man kharaja ku kastoo ka baxa min asultaani ee ninka madaxda ah, a ka baxa shibran qadartaa kale e ka baxa ay qadra shibrin qadar taakal la eg ka baxa yacani wax yar ka baxa maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintaa qaabdhimashadii ee jaahiliyada gaaladu siday u dhiman jirtay ayuu markaa shabbahayaayo dalaalkii iyo baadidii ay ku sugnaayeen iyo umarola'aantii iyo ismaqal la'aantii iyo isgarabyaacii iyo fawdadii yacni markaa ay gaaladu ku sugnaayeen ee aanu ruuxna ruux maqlaynin tii oo kale ku dhintay marka waxaa laga tilmaamayaa ficil ficiladii gaalada shabbaha ayuu ku sugan yahay maata miitatan jaahiliya miita waa ismuhay oo waxaa laga tilmaamayaa qaabku u dhintay ayaa waxay tahay qaabkii gaaladu u dhiman jirtay ayuu shabahayaa oo markaa la mid yahay marka waxaa laga tilmaamayaa arrinkaa waxaa loo sheegay tanfiir dadka laga caydhinayo aawadeed baa loo sheegay oo laynoo tilmaamayo nooc dalaala inay tahay in qaabka gaaladu u dhintaan la shabahana ma ahee waa in la khilaafaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhaari iyo muslim baa labadoo isku waafaqeen xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa haddii ninka madaxda ah wax la nacaya ay ka yimaadaan in lagu sabro oo aan lagu bixin oo aan daacadiisa la diidin taasaa laga qaadanaya yacnii wixii macaasiya lagu ateeci maayo laakiin sababteeda loogu bixi maayo wixii macsida ka soo hadhay baa lagu ateecayaa macsida khusuuskeeda lagu ateeci maayo dhibta ka timaadda xaggiisa ka timaada amiirkana waa lagu sabrayaa yacnii kafaara lidunuub weeyo dembiyada ayaa lagu daadinayaa waayo wa musiiba min almasaa'ib wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wax kastoo idin haleela oo dhibaataa waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinnu galabsadeen axaadiistuna waxay ku soo aroortoo laynoogu sheegay musiibo kasta iyo dhibaato kasta oo qofka ku dhacaysa kulay ku tahay qodaxda mudaysaa dembi baa lagu daadinayaa wa kafaara lidunuub dembiyada ayaa lagu daadinaya qadar yar taacada in laga baxa ma aha ee waa inaan taacadii laga bixin ma taacadii lagu sugnaadaa oo wixii macsida ka soo hadhay lagu ateeca seef lagalama hortegayo oo lalama dagaalamayo dadka laguma kicinayo oo khayr kuma jiro kicinta dadka lagu kicinaayo yacni cadamu samci waataaca ka imanays yacni fawda ka imanays dadka qaarkood waxay moodaan marka laga hadlaayo khuruujka khuruujka bixitaanka umarada lagu baxaa inay tahay oo keliya in lala dagaalamo laakiin wixii intaa ka sokeeyo o dhammi inaan dhibi ku sugnay laakiin sidaasi sax ma ah yacnii kicinta dadka lagu kicinaayo oo lagu tirtirsinaayo oo lagu boorinayo inaan la maqlin oo la ateecin yaa oo lagu mudaharaadayo oo la odhanayo ku giriifa oo waxba ha yeelina oo diida markaa awaamirtiisa oo waxaweeye markaysa markaa ku kaca kullu daalika waxay ka mid tahay min alumuuri almuxarama umuurta xaaraanta bay ka mid tahay ma dembi dembiyada ka mid a waana khuruuj waa bixis lagu baxayo taacadii laga baxaayo ila daacadii kuma sugna qofku hadduu waxa weeye markaa dadkii ku kicinayo oo waxaweye ku mudaharaadayo oo uu leeyahay ha maqlina sharcigu wuxuu leeyahay maqlo adeeca isna wuxuu leeyahy ha maqlina ha adeecina wuxuu leeyahy ku kaca ku kaca marka la yidhaahdo wuxuu amraya wax shareecadii khilaafsan ya khuruujkanay dee ka mid tahay khuruujku kuma gaaraho keliya yacni gacanta marka kuma gaar khawaarijtu waxay u qaybsanaayeen qaar waxa weeye dagaallamo oo yacni hubka soo qaato dagaalka gala iyo qaar fadhi ku dirir ah waan weligood bixin ya haddamaarata waxaa jiri jiray qolyaha khawaarijta qolo loodhan jiray qacadiya qacadiya alqacadiya qacadiya waa maxay qucuudkaa loo nisbaynaya waa firqa min alkhawaarij weligood may bixin laakiin waxay xayaysiiyaan bixidda lagu baxaayo umarada mana baxaan cimraan ibnu xidaan baa ka mid ahaa maa kharaja abadan ma bixin laakiin kaana min alqacadiya xaafid ibnu xajar markuu sheegaya firqada qacadiyada la yhaha khawaarijta ah oo odhanaayo cimraan ibnu xidaan wuxuu ahaa ra'sa alqacadiya wuxuu uhi qacadiyadu waa qowm yuzayinuuna annaasa lilkhuruuji walaa yakhrujuun dadka waa u qurxiyaan bixitaanka iyo kicista lagu kaco umarada oo lala dagaalamo laga hortago laakiin iyagu ma baxaan waa fadhi ku dirir waa qacadiya marka qacadiyadu waa fara badan tahay ya firqatu lqacadiya waa badan tahay cusuurtan dambana aa badan waxaa la yidhaahdaa alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid wasiilooyinku waxay leeyihiin waxay ku gaadhsiinayaan iyo ghaayaadka xukunkooday leeyihiin ya xukunkooday leeyihiin ghaayadii khuruujka ahayd maxaa dadka gaadhsiinayaan yacni hadalkan marka waxa weeye tahyiijka ee kicinta ah ee waxa weeye markaa dadkii la kicinaayo oo maalin walba lagu cabbaynaayo umarada ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa sidii loo giriifi lahaa sidii loogu kici lahaa sidii loola dagaalami lahaa yacni fitanka waxa sababaya saas waayo daahiratu lbuqdi way beerantaa marba waxa weeye markaa way beermaysaa waa kordhaysaa ilaa marka dambe dadku infijaaraan waxyaalo gaalada laga soo qaatay baa markaysaga maanta yani dad fara badan ku sheegaan sharci sharci sharci maxaa sharci ah yacnii axsaabaha iyo gurubada la furayo oo markaysa marka waxaan yani laga dhigaayo yacni ururo marka waxa weeye urur qarameed ama ururo siyaasiya la odhanaayo xaggee laga keenay gaala laga soo qaatay gaala laga soo qaatay shareecada meel kagama sugnay in la yidhaahdo waxa weeye ururadaasa tartamaya oo marka waxa weeye marka mid talada hayo kuwa kalena way ku qaylinayaanoo marba si ay dadka u necbaysiiyaan bay xumaantooda soo bandhigayaan gaala laga soo qaato waa baail wax sharcigeenna ku sugan iyo diinkeenna maaha aha waa wax gaalo laga keenay wax gaalo laga keenay xaq waxaa la isu siiyey in la yidhaahdo waxa weeye marba ka talada haya ha lagu qayliyo si dadka loo necbaysiiyo shacbiyaddiisu u yaraato yaa sidaas marka waxa ha la sameeyo oo dadkii baa loo caayayaa oo la necbaysiinayaa markaasaa la leeyahay waa xaq la leeyahay khatartiida iska leedahay shay dembi oo shareecada khilaafsan oo sharcigii gef ku ah in lagu sheego inay xaq tahay oo la yidhaahdo waa xaq waa xaq yacni waxa weeye taa lafteeda khatarteeda iskale taa lafteeda ayaa khatarteeda iska leh xaq waxa ah allah iyo rasuulkiisu waxay xaq ka dhigeenba baa xaq wixii allah iyo rasuulkiisu siday sheegeen khilaafsani baatil weeye qaran kasta ha isku waafaqo qabiil kasta ha isku waafaqo qoys kasta ha isku waafaqo kullu shartin laysa fii kitaab illaahi fahuwa baatilun wain kaana mi'ata shart kitaabullahi axaqu wa shartullahi awsaq nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shardi kastaan kitaabka ilaahay ku sugnaynin oo aan waafaqsanaynin baatil weeye kuluu ku yahay boqol shardi waa baatil weeye kitaab ullahi axaq wa shardullaahi awsaq kitaabka ilaahay baa xaq leh in la raaco hadda u xaq badan maaha waxaa kitaabka khilaafsanay innaba u xaqnimo a ah ma leh qaran kasta iyo qabiil kastaba ha isku waafaqaan qabaa'il kasta ha isku waafaqaan qaran ha isku waafaqo ya wixii sharciga khilaafsani baatil weeye golayaal ha asixiyaan hadday doonaan dadku ha u footeeyaan oo ha la yidhaahdo dadkaaba u footeeyeyoo yacni markaas sidaas doortay dadku sharci dejiye ma aha xukun iyo sharci baynu leenahay waa sharciga allah soo dejiyaa inoo sharci ah waxalla wixii khilaafsani waa sharcigii ibliis weeye waana baatil xaqna ma noqon kare xaq waxaa noqonaya bes waxa markaa allah iyo rasuulkiisu sharciyeeye inbaa xaqa ah wixii khilaafsanna waa baatil xukunkana allah baa iska iskale in alxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyah xukunku waa xukunka ilaahay daacadana ilahay iyo rasuulkiisa aleh ciddii marka waxa weeye wax shareecada khilaafsan ku dhacdaa walow golayaal ha soo saaraanba walow qaran ha doorto wixii sharciga khilaafsani waa baatil waajibna waxaa in la tuuro waajibna waxaa in la tuuro cidda amartay ama sharciyaysay ama oggolaatay ama saxgaraysay waxa shareecada khilaafsanna waa ku dembaabayaan towbaddoodana waxay ku xidhan tahay waxa inay ka noqdaan ila shuruudda towbadda waxaa ka mid ah aliqlaacu can idembi dembiga in laga fuqo fuqitaanka dembiga laga fuqayana waxaa ka mid ah waxa noocaasa in laga tabarru'o laga baxo ya iyadoo wixii lagu sugan yahay oo sidii loo miisanaayo lagu jiro oo sidii loo ictiqaadsanayo oo sidii loogu doodaayo astaqfirullah astaqfirullah inuu yidhaahdaa tawbad noqon mayso waayo dembigii kama fuqin dembigii kama fuqin xadiidka lix boqol iyo siddeed iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo shan iyo siddeetane wa can abi bakrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul man ahaana sultaana ahaanahu allah dabcadaha qaarkood waxaa ku dhacday can abi bakrin laakiin waa khalad saxdu waxay tahay abi bakrata weeye oo waa nufayc ibnulxaaris baa xadiiska laga soo wariyey abi bakrin maaha qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanayaan maqlay man ahaana sultaana ku kastoo ninka madaxda aad dulleeyaa ahaanahu allaah allah baa dulleeya tirmidi waxay ugu soo aroortay man ahaana sultaan allah yacnii ku kastoo dulleeya sultaanka ilaahay yacni ku allah markaa ka yeelay madaxda idaafada loo idaafaynayo waxaa laga tilmaamayaa dee ilaahay baa xukunka u dhiibaya marka uu xukunka qabanaayo oo u qadaray yacni saasuu ku yimi qadar ilaahay ilaahay baana u dhiibay saasaa markaa allah loogu tiiriyey wa sultaan allaahi loo yidhi man ahaana sultaana ku kastoo dulleeya asultaana ninka madaxda a ah dulleeya waa ninkii madaxda ahaa ee muslimka ahaa ahaanahu allah allah baa dulleeya rawaahu tirmidiy xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasana weeye sheekh albaani laftiisuna xadiiska waa quweeyey oo waa taxsiiniyo wuxuu ihi waa xasan xadiisku meelaha qaarkoodna waxaa buu yidhi waa saxiix kolay sanadkiisa maqaal baa ku yaro jira laakiin isagu sheekh albani waxa uu shaahid buu leeyahay markaa dabeedna taasuu isku weynayaa marka xadiisku wuxuu noqonayaa xasan xasan buu noqonaya lafdi kale waa loo soo wariyey man ajalla sultaana ajallahu allah ku kastoo ninka madaxda a ah weyneeya ilaahay waa weyneeya allah waa weyneeya waxaa laga qaadanayaa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay nooca camalku yahay ayaa abaalmarintuna noqotaa ayaa abaalmarintuna noqotaa wa kadalika hadal kaleo oo xadiiskan la mida waxaa laga soo wariyaa inuu yidhi xudayfa cabdurasaaq musanafka wuxuu ku soo wariyey isagoo min kalaami xudayfa hadal la macnaa aslan oo uu sheegaayo xudayfatu bnulyamaan man adalla sultaan yacni ruuxa markaa waxa weeye doono inuu dulleeyo ninka madaxda ah adallahu allaahu ilaahay baa dulleeya inta aanu qofkaasi dhiman baa ilaahay adduunyadaba ku dulleeya ayuu adduunyadaba ilaahay ku dulleeya marka waxaa laga qaadanayaa in calaa kulli xaal ninkii madaxdae muslimka ahaa in la sharfo oo la karaameeyo karaamadiisuna waxay noqonaysaa in la ixtiraamo oo madaxnimada iyo xilka uu hayo lagu ixtiraamo wixii aan dembi ahaynna lagu ateeco in markaa waxa weeye la dacaayadeeyo oo la dhaleeceeyaana waxay soo gelaysaa ihaanaday soo gelaysa ihaanada ayay soo gelaysaa abibakra markuu xadiiska sheegaayo nin la yidhaahdo abuu bilaal la yidhaahdo ayaa ninkii madaxda ahaa wuxuu ka yidhi eega bal amiirkiinnu wuxuu xidhanayaa markaysa markaa siyaab alfisaaq amiirkii isaga dee uma nasteexayn dadkiibu wuxuu ku leeyahay eega amiirkiinnu wuxuu xidhanayaa dharkii faasiqiintu xidhanayaan dhar jiicsan buu markaa amiirku sitay bay yidhahdeen abibakraa maqlayey markaasuu yidhi igu yeedha ninka hadalka yidhi ha loogu yeedho dabeedna xadiiskan buu u sheegay oo ihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay man ahaana asultaana ahaanahu allah marka warkaa uu dadka ku leeyahay ee uu leeyahay marka eega waxaasuu samaynayaaye ee uu dadkii markaa waxa weeye wax uga sheegayo yacni uu ku dhaleecaynayo taasuu markaa saxaabigu wuxuu ku xambaaraya inay nooc ihaane a tahay dabeedna xadiidka wacdi ahaan saasuu ugu sheegay sidaas ayuu ugu sheegay ninka la yidhaahdo abu bilaal ee hadalka lahaana wuxuu ahaa nin khaariji ah waxaa la odhan jiray mirdaas ibnu udaya la odhan jiray abu bilaal shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen abu bilaalkaas waxaa laga yaabaa ina abi burda inuu ahaa baa laga yaabaa bay yidhahdeen ibn abi muusa alashcari ama abuburda inuu ahaa oo inan bilaal la yidhahdu lahaa adoo naxwu haada mulla cali ilqaari saasu mirqaatu lmafaatiixa inuu kaa yahaa laga yaabaa buuli laakiin dadruuqda qaarkood buu ku yimiyo riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya inuu ninkani ahaa abu bilaal inuu mirdaas ahaa marka waa mirdaas ibnu udaya nin khaarijiya ayuu ahaa oo cibaado badan aad buu cibaado badnaa laakiin khaariji buu ahaa khuruujka ma jeclayn inuu baxo laakiin afkaartiisa ayuu dadka u sheegi jiray laakiin ilaah lagu kallifay ma jeclayn inuu baxo iska joogi jiray afkaartiisaasuu dadka ku akhrin jiray markii dambe cubaydullaahi ibnu ziyaad baa yimi oo nimankai khawaarijtu aad u tatabacay oo mid walba xidhay oo mid walba dilay oo markiisa markaasa uu joogi kari waayey basra mar inta la xidhay markiisa markaa la soo daayey haddana oo isna nin aad u dhiiran buu ahaa oo khaariji ah markii dambe uu yidhi meesha fadhi inooma yaalo ninkani dee cidna deyn maayo waxba yaynaan cidna la dagaalamaynin aynu bannaanka uga baxno meel iska degno waxaynu soo doonto halkaa inoogu yimaada mooyaane cid kalena waxba yeeli mayno afartan buu kaxaysto oo halkiibuu iska digay meeshii bay iskaga cibaadaystaan iska joogaan hadday cidi soo marta waa abhiyaan warda naga taga waa abhiyaan markii dambea markaysagaa ninkii dee madaxda ahaa ee nimanka aadka u tatabucayey cubaydullaahi ibnu ziyaad oo dhib badnaa ayaa ciidan buu u diray ninbuu u dhiibay laba kun oo nin ciidan ah ciidanaa ah buu diray nimankaasoo takhallus waa abhiyeen waa ka joogi waayeen labadii kun iyo afartankii baa isgalay ma afartan nin iyo laba kun oo ciidan ah labadii kunee ciidankaabay jibiyeen waxay laayaan iyo waxay dabada kaga dhacmay ka dhigeen yaa waa kii shaacirkii khawaaristu ka gabyaayey alfaa mu'minin kama zacamtum wayahzimuhum biaasaka arbacuuna laqad kadabtum fima zacamtum ina alkhawaarija almu'minuuna war ma laba kun oo muumin baa yacni ahaydeen yani iyagu waxay leeyihin dee muuminiin aatiin idinma qabno yaalaa tihin ma laba kun oo muumin baa ahaydeen markaasaa meesha aasak la yidhaahdo afartan baa idinku jabinaya ya been baa ku sheegteen waxaa sheegateen inaad mu'miniin tihiin khawaarijtaa mu'miniin idinku mu'miniin ma tiidin haddaa laba kun ahaydeen sidee afartan idiin jebiyaan ciidan kale oo kii ka badan oo labanlaab oo afar kun ah ayuu u diray <laughs> kuwii horena dee waxbaa dhintay waxna dhaacan soomaa ciidankiina waa la labanlaabo afar kun baa laga dhigay dee markaa qoladaa damba ka takhallustay aba bilaalna halkaa ku dilay iyo ciddii la socotay marka ninka hadalka odhanaya ee eh, marka waxawey amiirka dacaayadeynaya ninka noocaasu ahaa ma jeclayn khuruujka laakiin waxa weye afkaartuu qabay afkaartiisana waa faafin jiray markii dambena wuxu uhi cidna la dagaalami mayno meel bay gaarnu iska degaynaa halkan ku ammaan heli mayno rag badanna waa la laayay inta la qabtay markiisa magaaladii laga qabtay isaga xataa walaalkii waa lagu dilay inta la qabtay isaga inta la qabtay baa lasoo soo daayey markii dambe marka ihaanada suldaanka saasaa xadiisku marka u diidaya wa fi lbaabi axaadiisu kasiiratun fi saxiixi waqad sabaqa bacduha fi abwaab baabka waxaa ku sugan axaadiis fara badan oo fi saxiixi saxiixa ku sugan waqad sabaqa bacduha fii abwaab qaarkood waa soo hormareen oo baabab bay ku soo hormareen abwaabta qaarkood bay ku soo hormareen bacdi ka midii bacdina ma soo hormarin su'aal baa isweydiin leh su'aashaasi waxay tahay dariiqii sharcan la yaqaanay amiirka sharciga inuu ku soo baxo hadday ikhtiyaarkiiyo baycadii tahay ahlulxalli waalcaqdi ay la bayactamayeen ummadda cidda waxna u xidho waxna u furtaa inay iyagu la baayactamaanoo ay markaa doortaan ama inay tahay xaakimkii hore inuu cayimo oo isagu u dardaarmo jagada ku wareejiyo kay doontaba ha noqotee dariiqii sharcan la yaqaanay haddaanu xaakimku ku iman ee uu ku yimi alintihaabaat dimuqraadiya doorashooyinka dimuqraadiga ah hadduu ku yimi oo ku soo baxay xukunkii amiirka ma yeelanayaa oo amiir sharciya ma noqonayaa mise ma yeelanayo jawaabtu waxay tahay si kastaba ha ku soo baxee ma taladii iyo awooddii gacanta u gashay dadkiina racyad u noqday amnigiina sug taladiiyo maamulkii iyo awooddiina gacanta u gashay mise uma gelin haddii taladii iyo awooddii iyo maamulkii aanay gacanta u gelin ay fawdo iska noqoto wax ku xallismay ayna jirin dadkii racyad iyo shacab aynay u noqon oo doorashadaasi aynay keensanin in taladii loo sallimo oo amnigii u sugo oo awooddiiyo maamulkii gacanta u galan haddaynay ka iman xaakim sharciga ku noqon maayo codbixin buu helay ama tirada codku badnaa iyo wax la mida xaakim sharciya kuma noqonayo laakiin haddii talada iyo maamulka iyo awooddu gacanta u gasho amnigii sugo nabadgelyadii sugo istatabba lahu alamru wa dabada alamna amnigana sugo dadkii racyadiiyo shacab u noqdaanoo arrinkii sidaa loogu sallimo xaakim sharciyuu noqonayaa waxaanu ku noqday yacni xukunka iyo awoodda iyo maamulka faraha looga qaadee gacanta u galay ee amnigii iyo nabadgelyadii u sugay dadku racyad u noqdeen buu xaakim sharciga ku noqday waayo kuwii hubka qaatay ee dadka la dagaalamay ee xoogga ku qabsaday ee ummadda dhiiggeeda marka waxa daadiyey haddii akhiiran marka dambe ay noqotay inuu marka waxa weeye maamulkiiyo awooddii gacanta ay u gashay oo amnigiiyo nabadgelyadii uu sugay dadkiina racyadiiyo shacab u noqdeen xaakim sharciya inuu noqonaayo laba aynay isku khilaafin culammadii ku ijmaaceen wakhtigii salafkana ay dhacday dee kanaan dhiigba isagu ku daadin oo ummaddii markaa intuu qayb sukuumay sidaa aan ku qabsannin ee dariiqa noocaasa ku yimi laakiin ma'aalkii ay dhacday wixii looga jeeday oo maxay ah in taladiiyo maamulkii awooddii gacantiisa ay gashay dadkiina racyadiiyo shacab u noqdeen amnigiina u sugay inuu isagu markaa amiir sharciga ku noqonayo ma'aalkaasi hadduu xasilo ishkaal ma leh ya sida dhiigagoo la garanaayo siday u weyn tahay ayaa alistiilaa wataqallub ciddii samaysay ay noqotay umaro sharciga ku noqotay daatada dhiigagganna kumay noqone waxay ku noqdeen yacnii in ma'aalkii ka dhashay oo taladiiyo maamulkii awooddii uu isagu gacanta u gashay raciyadna dadkii u noqdeen amnigiina u sugay dabada alamna saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo nool bay dhacday dowladdii reer bani umaya waxaa dhacday inay markaa dhacdo iyadoo aan beddel lahayn oo nin la yidhaahdo mucaawiye la yidhaahdo ayaa markaa ugu dambeeyey qolada dhexe intaan marwaan seefta qaadan jagadii wuxuu ka tegey inuu iscasilaan u malaynayaabee isagoo ciduu markaa ku wareejiye ayna jirin ama ha dhinto ama haba iscasile'e eh. kay doontaba ha dhacdee ciduu arrinkii ku wareejiyey ama u dardaarmay ma jirin waxay noqotay shaaqir jagadii waa bannaanta cabdullahi bnu zubayr baa cidla ka helo iyadoo sidaa u bannaan markuu ogaaday markaa xaakimkii hore inuu ka tegay xukunkii ciduu khaliifo ka dhigayna aanu jirin ayuu dadkii gacanta u dhiibay waa la baayactameen xijaas dadkii joogay maka iyo madiina baycaday siiyeen dhulkii ku soo dhowaa ilaa yaman ilaa masar ilaa ciraaq ilaa shaam wax ka mid a ah. intuuba waxay soo gudagaleen xukunka cabdullaahi bni zubayr dad fara badani waxay moodaan cabdullaahi bnu zubayr inuu cid ku baxay cabdullahi bnu zubayr cid kuma bixin isagaa lagu baxay waayo jagada iyadoo markaa bannaan oo xaakim aanu jirin ayay dadku la baayactameen majooratiga dadkuna waxay siiyeen beecada in yar oo shaama baa ka maqnayd shaam oo weliba qaybsan hadday ciraaq tahay iyo hadday masar tahay hadday xijaas iyo dhulka u dhow tahay ilaa yeman hadday tahay kulligood waxay soo wada galeen daacada cabdullahi bn zubayr shaam wax ka mid a uunbaa gacantiisa ka baxsanayd marwaan ibnuxakam wuxuu ku hamiyey inuu baycada siiyo la baayactamo dabeedna markaasaa lala taliyo markaasaa la yidhi xukunkii reer bani umayaad wareejinaysaa war ha wareejinayna ku dagaalan ku dagaalan markaasuu seefta qaato ku dagaalamo sagaal bilood buu dagaalkii waday shaam buu wada qabsaday ama badbadiyey masarna waa qabsaday geerid baa ku soo xaadirtay inankiisa cabdulmalik ibnu marwaan baa lagu wareejiyey cabdulmalik ibnu marwaan xajaaj baa dee daa'if buu isagu joogayoo halkaasuu macallin ka ahaan jiray macallin qur'aaneh ila macallin qur'aan kharribmay weeyaane halkaa daa'if buu ka cararay shaam buu ugu tegay cabdimalik ibn marwaan cabdimalik ibn marwaan isagoo dagaalkii u igmaday wasiirkiisii gacantiisii midig wuxuu ka dhigay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi cabdimalik ibn marwaan isagu dagaalka ma hogaamin laakiin xajaaj baa ka wakiil ahaa oo dagaalka markaa waday hogaamiyey isagaa ku dagaalamayey isagaa ciraaq markiisa marka waxa yani qabtay muscab ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr walaala ahaayeen oo halkaa barasaab ka ahaa isaga halkaa ku dilay waa ka tegey marba siduu meel u qabsanayey markii dambe cabdullahi ibnu zubayr wuxuu ugu tegey maka wuxuu marba meel soo qabsado halkaasuu dabeedna maka ku weeraray xaramka gudihiisa isagoo ku jira halkii kacbadii halkii galeen baytullahi alxaraamkii manjaniiqyada loo soo rakibay halkaa manjaniiqa lagu soo madfaca waagaa ka dhignaa manjaniiqu madaafiic bay ka dhignay wax sidii loo soo wadaba loo garaacaba markii dambe halkii baa loogu soo galay beytka ilaa markii dambe marka meeshii lagu dilay siday ku dhacday saas markii dagaalku maka ka socday cabdulaahi bnu cumar marna salaada qoladaasuu la tukan jiray marna qolada ma la tukan jiray ya mar boqoluu la tukan jiray markii cabdullahi bnu zubayr laga takhallusay oo ay noqotay xukunkii wuxuu gacanta si fiican ugu galay cabdilmalik ibnu marwaan iyo cidda ka wakiila markaasuu cabdulaahi bnu cumar iyo saxaabadii kaleba ay bixiyeen marka waxawan yani baycada bixiyeen xadiiska bukhaariga ku jira wuxuu tilmaamaya inuu marka cabdulahi bnu cumar yidhi inii uqiru bialsamci waaltaacati liamiiri lmuminiina cabdilmalik ibni marwaan fi almanshati waalmakrah fiima istatactu wa ina baniya aqaru dalik waxaan samci iyo daaco aan u qirayaa oo siinayaa amiiruulmu'miniin oo cabdilmalik ibni marwaan ah inaan waxa weeye filmanshat walmakrah ku atiicayo intaan kari karo carruurtayduna saasay iguna qireen axad ehelkayga ka midoo sidaa ka baxaana ma jiri doono ilaa kaanat ilfaysala baynii wa baynahum ciddii ehelkayga ka mid ee sidaa ka baxdaa oo daacada cabdulmalik markaysaga ka baxdaa markaasa isu kaagamaysa dib isuma sheegano fii saxiix albukhari bay ku sugan tahay marka culammadii waxay ku ijmaaceen selafku inuu cabdulmalik ibnu marwaan xaakim sharciya noqday istiilaa iyo taqallub iyo dhiig baanu ku yimi iyo xoog intee baa lagu dilay marka waxa muslimiin lagu laayay marka cabdullaahi ibnu zubayr isagu ma bixina isagaa lagu baxay isagaa lagu baxay marka marba haddii waxa weeye ciddii yacni markaa dhiigga u daadisay ee saa ku dagaalantay ee ku baxday oo waciiddada dhiigga ku yimi la garanaayo markii waxa weeye uu ka dhashay taladu markay si fiican gacanta ugu gashay ee dadka racyad u noqdeen xaakim sharciya uu noqday ijmaacna ku sugnay oo salafka saa ku kulmeen maa duuna dalikna inuu markaysa waxaan ku noqonayo haayadaasi hadday ka dhalato oo waxa weeye markaa taladii iyo maamulkii gacanta ay u gasho oo amnigii u sugo inuu xaakim sharciya noqonayo waxay noqonaysaa iyaduna midaan ishkaal lahayn bay noqonaysaa waayo isagoo awooddii yeeshay oo xukunkii gacanta u galay haddii la yidhaha xaakim sharciya ma aha maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya kula dagaalamoo ka tuura dee jagadiina u haystaa dee dhiigga marka la daadinayaa miyuu ka wanaagsanaya dhiiggii markii hore daatay ta kale ka imanayaa miyaa la og yahay inuu ka wanaagsanaanayo mid shahaadaha haystaba markaysa markaa imanaya miyay dhici karin markaysa dhiigaggii inta la daadiyo haddana markaa inuu noqdo mid kii la mida maxaa la kororsay markaa amaba ka daran ya amaba ka daran marka shay waxa weeye mafsadadiisu raajix tahay ama mafsado maxdi ah shareecadu ma amarto xurmada dhiigga muslimkuna inay weyntaa la garanayaa haddii laha kan waa laga tuuray oo ka kalena ay yidhaahdaan markaysa waxa mid walba dee kana dariiqu ku yimi waa dariiq marka waxa sidane ila markuu isaguna xoog ku qabsado warshagada haddaba bannaanka dhig dhigi maayo dee anaa haystaa isagana ku kacoo la dagaalama miya waa dawaama laa tantahi waa shay marka waxa weeye aan dhammaanayn yani iska wareegaayay noqonaysa yani saasay noqonaysa marka ta noocaasina waxa weeye dee mid saxa maaha marka waxaa ka dhalanaysa muslimiintii inaan marka amarkoodii aanu hagaagin ee fasaadku markaysaa uu ka yimaado amniguna khalkhalo yani marka dhibaato daa'imna ay ku jiraan horumardi marka ma gaadhayaan hagaag ma gaadhayaan nabadgelyo heli maayaan marka waxa weeye xaalka noocaas ah markii ay taladu gacanta u gasho yacni waxay noqonaysaa wuxuu kaga bixi karaa uun kufri cad in loo hayo in la yidhaha gaalnimo cad buu ku jiraa ninkani muslim ma aha oo burhaankiisa loo hayo xaakimkii sharciga marka waa ka baaqanaya laakiin haddii kale siduu fisqiga iyo dembigaba aanu ugaga baxayn oo ugu casilmayn ayuu tanna aan loogu naqdinayn marka hore dariiqu ku yimi waa saas yacni ijmaaca salafka ayaana mas'alada yacni xujo ka ah waayo saxaabadii iyo taabiciintii noolaa wakhtiga cabdilmalik ibni marwaan inuu xaakim sharciya yahay kamay taradudin saxaabadii iyo taabiciintiiba baycadii sidii bay ku dhiibeen halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk